بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء المولى وبتوفيقه حنك بالله بين آيات الطبن إيا السديد إلى آيات الصدن إيا السقال وسورة الإسراء درسي هو آيات دي قدام بيس وحيد وكم أهلكنا إمسان هلاقنا كثيرا إن بدن ومن القرون قرنيالا من بعد النوح وكفى بربك ربك أبا كفلا خبيرا حق قال أهام بذنوب عباده الدومه سدن بقود وقيهي basiira man kaana man kaana qofkii ah yuriidu kii dooni alcaajilata midan degdeg ah oo adduunka ah cajalnaa waanu u dadejin lahu ninkaa fiiha adduunka dhexdiisa maa nashaa wixii aan doonno liman nuriidu baan haddana u dadejin qofkaan doonna qof walba siin mayno uma jacalnaa lahu waxaanu u yeeli jahanamo jahanama yaanu u yeeli yaslaaha wuu geli madmuuman isagoo caayan oo ceebaalo ah madxuuran oo la eriyey can raxmat illaahi laga waxa weeye qofkii adduunyada raba oo camalka uu samaynayo adduunye ku raba siduu waxu raba loo siin maaye wixii anagu aan doonno yaan siinayna bu alla siduu isagu waxu raba loo siin maayo weliba qofkaan anigu doono qaar badan oo adduunyada u ay baan siday waxu rabaa la siinayn marka markuu sidaa yahay markii adduunka uu saa noqdo aakhiro jahanama u sugnaatay jacalnaa lahu jahanama wuu geli madmuuman isagoo caayan oo ceebaala ah, madxuuran oo la eriyey can raxmatillaahi laga eriyey sidaa noqonaya marka adduunyada in loo go-o oo camalkaaga oo dhan aada adduunyada qaabiliso lama rabo waa inaad aakhariya adduunba u shaqaysato labadaba ilan alla haye oo camalkaaga haddaad adigoo mumina hadaad adduunyada ka shaqaysato ajri waabaad ka heliba oo asbaabtii alla sameeyey baad ku camalfashay man kaana qofkii ah yuriidu kii dooni camalkiisa la dooni alcaajilata midan deg deg ahe adda inoo timid cajalnaa waanu u dedejin lahu qofkaa fiihaa caajilada dhexdeeda maa nashaa waxaan doono wuxuu isagu doona maya waxaan doonaan siin weliba liman nuriidu ninkaa doonaynuba haddana u dedejinayna uma jacalnaa lahu waxaanu u yeeli jahanama yaslaahaa wuu geli jahanama madmuuman isagoo ceebaalah oo caayan madxuuran oo la eriyey can raxmat illaahi laga waman araada qofkii ula jeeda camalkiisa alaakhirata aakhira doonaya wasacaa camal falan lahaa aakhira dartee sacyaha camalkii u cunamay oo daacada alla ahaa wahuwana muminun mumin uu yahay fa ulaaika kuwa kaana wuxuu aday sacyuhum camalkoodu mashkuuran kii la aqbalay qofkii camalkiisa aakhiro ula jeeda camalkeediina la yimaada camal oo dhan maaha camalkeedii waa daaco iimaan leh weeye la yimaada allah subxaana watacaala wuxuu yihi kuwaan waan ka aqbali camalkooda waa mashkuur waan soo dhaweynayaa camalkooda bal hadda labadaa masale isbarbardhig marka adduunyo doone iyo aakhiradoo hadda kan aakhirada doonaya laftiisu adduunyadiina wuu u shaqaysanaya marka labadaba allah iyo labadaba alla ka doon weyn waman araada qofkii doona alaakhirata aakhiro oo camalkiisa ku doono aakhiro iyo nicmadeeda wasacaa camal fala lahaa liajliha aakhiro darteed sacyaha camalkii u cunamay idaafadu waa sidaa wahwana muminun muminuu yahay fa ulaaika kuwa kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkoodu mashkuuran kii la aqbaluu noqday oo alle cindigiisa laga aqbalo kullan dhammaan oo labada qoloba ah kullan dhammaan nimiddu waanu siin haaulaai kuwaa risqigooda haaulaai kuwaana waan siinayna min wamaa kaana ma aha cadaau rabbika rabbigaas hiintiisu maxduuran tii mamnuuca ma aha wuxuu alla leeyahay labada qoloba risqiga waa la siina adduunka marka la joogo kuwan aakhira doonka iyo kuwan adduunya doonka labadaba risqiga waa la oo risqiga alla markii adduunka dee la joogo waxaaba laga yaabaa dadka xunxun inay ka xoola bataan labadaba risqigi wuu qoran yahay len qofku wixiiuna isagu la imanine ee dabiici ah alla wuu ka kaalmayn way ilan gaajada isagu lama imanin kullan dhammaan numiddu waanu siin haaulaai kuwa adduunye doonka ah iyo haaulaai kuwa akhara doonka ah min cadaai rabbika rabbiga cadeyadiisa yaanu ka siin bu alla yidhi wamaa kaana cadaau rabbika rabbigaa siintiisu cadiyadu waa siini maxduuran tii mamnuuca maaha labada qoloba way cunaya way ka qayb gelayaan aakhirin bay ku kala duwan yihiin allah wuxuu le undur baleeg kayfa sida fadalnaa aan u kala dheerisiinay u kala fadilay bacdahum qaarkood calaa bacdi qaarka kale walalaaakhiratu aakhiraase akbaru ka weyn darajaatin xagga darajooyinka wa akbaru ka weyn tafdiilan xagga fadlisiinta meesha waxaa wey bal dadkaasaan adduunka dadka jooga bal ufiirso sida loo kala fadilay waxaa wey qof qofku alla doono taajir buu ka dhigay oo qof gaal aho waxaa laga yaabaa xun inuu taajir noqdo qof muminhina inuu faqiir noqdo waxaa kaloo dhici karta qofkaa faqiirnimada inay ciqaab la ciqaabi baa dhici karta taa allah inaga nabadgeliyo marka bal sidaan dadka u kala fadila beleeg baa layidhi adduunka la joogo waa kala fadilan yahay oo daaca iyo muminnimo risqigu kuma taagna siduu alla doono u maamulaya laakiin aakhiro darajada muminiinta u jirta yaa weyn weliba aakhira lagu sii kala fadilan yahayo qaar naar bay gelayaan oo kuwa jannada galaa way sii kala fadilan yihin way kili dheer yihiin undur bala eeg baa nabiga lagu yidhi innagana waa liina sheegi kayfa sidaan fadalnaa u fadilay bacdahum dadka qaarkood calaa bacdin fi risqi aan risqi ugala fadlay bala eeg u fiirso kuma tacalluqdo waa iraadada alle eh kuma tacalluqdo ruuxa wanaagiisii xumaantiisa faqrigiiyo kuma tacalluqdo laakiin walal aakhiratu aakhiraha akbaru weyn darajaatin xagga darajooyinka aakharaa lagu kala darajo sareeyaa wa akbaru weyn tafdiilan xagga kala fadilidda oo ehlunaarka iyo ehlujannuhu way kala fadilan yihiin ehlujannaha laftiisaa kala fadilan ehlunaarka laftiisa kala naar badan oo qolo waliba waxay mudatay bayay mudanayaan bal sidaa ilaahay tasarufkiisii weeye laa tajcal ha yeelin maca allaahi alle maciise ilaahan ilaah aakharo oo fataqcudda aada ahaato aada fadhiisato madmuuman adoo caayan makhduulan hoogan alla alla kale ha barbar dhigin ilaah kale nabiy llaahi maxamed baa sidaa lagu leeyahay fariintaa inaga laynoo soo marinaya oo fadhiintu waa inuu inoo keeno nabiy llaahi maxamed marka ilaah marka la yidhaha ilaah waa nakiro wax kastoo cibaado alla ah leeyahay lagu gaar yeelo ilaah buu noqonaya walow qofkaa caabudaya yuuna ilaah buu u ilaah buu noqonaya marka alla wax kale ha barbar dhiga marka inaga ducaadiiyo xaggaas waxa weeye ilaah iyo awliye alla markaan idha hadda awliye alla way jirtaa laakiin waxba kuma tari karaan alla haddaad soo barbardhigto awliyada alle dadkoo dhan baa wada awliye aho awliyeynu nahay kulligeen man qaala laa ilaaha illa allah maxamadu rasuullah oo ku dhaqmay waa awliye waa weli weyn marka allaha barbardhigine alle keligii caabud oo keligii bari adducaa mukhulcibaada laa tajcal ha yeelin maca allah laa tajcalha yeelin maca allaahi alla maciise xagga cibaadada aalihan laa tajcalha yeelin maca allaahi alla maciise ilaahan ilaah kale ha soo barbardhigin aakhare oo kale oo fataqcudda aada ahaato tafsiira aada ahaatay macnaa ka taqcudda waa fadhi taqcudda aada fadhiisato ood ahaato madmuuman ku caayan maqduulan oo la hoojiyey ilaa iyaahu isaga mooyaane waaxsinuu u samafala bilwaalideyni labada waalid ixsaanan u samafal imaa yabluqanna haduu gaadho bani aadamu cindaka agtaada alkibada da axaduhumaa midkood aabbiyo hooyo aw kilaahumaa labadooduba da gaadhaan falaa taqul lahumaa ha ku dhihin uffi hadal xun ha ku dhihin walaa tanhaarhumaa ha guulguulin waqul lahumaa ku dhh qowlan qowl kariiman oo wanaagsan ku dhih alla waa amar qadaadana waa amar wuxuu alla amray isaga may alla kale inaan la caabudin waalideynkana loo xisaanfalo hadduu mid kamid ihi waalideynka uu agtaada da ku gaadho ama labaduba hadal xun ha dhihin ufi waa hadal yar wey marka wixii ka weynaana maxaad uma lahayn ufi yani af soomaali markii la kir baa lagu yidhi ama waad xun tahay sidaasoo kale intaa keliya guulguulka waxaa ka mid ina sidaa ugu gacansaydha amaad hadal yar kulul tidhaahdo marka waalideynku xataa hadday gaala yihiin waa loo ixsaanfali waa loo samafali xataa hadday gaala yihiin asma bintu abibakar sidiiq hooyadeed baa u timid oo mushrikada markaa nabigay tihi miyaan xidhiir buu hooyada waalidku marka gaal hadduu yahay iyo hadduu muslim yahay waa loo samafali laakiin waxun hadday ku amraan laga yeeli ka yaabinta nabilahi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam raqiba anfu rajulin nin ha samboodhoobo ha duloobo aniga laigu agsheegay magacaygo igu salii waaye raqiba anfu rajulin nin labadiisii waalidtiisa ay joogaan ina janno gelinin raqiba anfu rajulin nin soon u galayo isagoo loo dambi dhaafin uu ka dhamaaday marka waalidku heerkaasuu taagan yahay allah baa lagu daba qabtay alla keligii caabuda waalidkan u xisaanfala waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay oo amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane waacsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan u samafal imaa yablugana hadduu gaadho cindaka agtaada alkibara da axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul lahumaa ha ku dhihin uffin kir baa lagu yidhi ha ku dhihin aduu hadal uu ka naxo ha ku dhihin waay walaa tanharumaa waqul lahumaa udha qowlan qowl kariiman oo wanaagsan aabe xataa inaad magaciisa ugu yeedha lama rabo hebelow markuu kula hadla aabe aabbahay aabo sidaasoo kale hooyo sidaasoo kale wey magaciisa hataa ugu yeedhi waa caaqnimo magaciisa waa hadal adag wey hadaad magaciisa aabbaha ugu yeedho wakfid u raarici ama u lalmi lahumaa labadooda janaaxa dulli garab jilicsan min araxmati min ajli raxmati raxmad darteed waqul waxaa tidhaa rabbi rabbigayo irxamuhumaa u naxariiso kamaa rabbayaani siday iisoo koriyeen saqiiran xaalaan yaraa sidaa dhabaale waqfid lahumaa janaaxa dulli yani shimbir baa laisku shabahayaa sida shimbirtu sidaad waalidkaa ugu naxariisan sida shimbirtu caruurteeda ay baadka ugu laalaadiso hoosta usoo geliso saasoo kale ugu naxariisa wey marka naxariista aad u naxariisanays sida shimbirtaasi ugu naxariisanays caruurteeda aabiyo hooyo markaa wax baadle baa laga dhigay soo geliyo soo dhaweeyo nicmo u nicmee waqfid u raarici ama u lalmi lahumaa labadooda shanaaxa dulli garab jilicsan yacni dhaqan wanaagsan oo jilicsan kula dhaqan wey min araxmati min ajli raxmati raxmad darteen waqur waxaa tidhaa rabbigayo irxamhumaa u naxariiso kamaa rabbayaanii siday ii koriyeen saqiiran anigoo yan marka waalidka in loo duceeyo waxaa weeye ducada iyo sadaqadu labada inay waalidka gaadhi layskuma khilaafsanaa inay gaadhi cibaadadaada kale yaa culimmadu waxay leeyihiin imaamu shaafici uu leeyahay wahal laysa lilinsaani ilaa maa sacaa marka la yidhaah camalkiisii camal aan ahayn waxba u tari maayo oon ducadii ahayn markaa taa waa laga diido waxaa la yidhi ilmahanuba waalidkii camalkiisii wey waalidkiibaa dhalay wey marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay xataa salaadaada ad wax ka siin kartaa waalidka qur-aankaad aqriy wardiga wax alla wixii daaca alla ima waalidka wax ka siin kartaa buu leeyahay ibnu taymiya raximahullah waqfid u raarici lahumaa janaaxa dulli min araxma rabbi waxaa tidhaa irxamuhumaa u naxariiso kamaa rabbayaanise ii kuriye saqiran anigoo yar rabbukum rabbigiin dad yahow aclamu wuu og yahay bimaa fii nufuusikum naftiinna qalbigiinna waxa ku jira in takuunuu haddaad tihiin saalixiina dad fiican fainahu alle kaana wuxuu ahaaday afuuran kii u dhaafa lilwaabiina kuwa toobakeenka badan ayaddu waxay tilmaamaysaa dadkan waalidkood u naxariisano haddaad qalbiga waxa daahirka aad ka samaynaysaan hadduuna qalbiga idinku jirin ee daahirkanu istustus yahay allah baa idin og haddii hadab kululba aad tidhaahdeen laakiin hoosta aad waalidka aad jeceshaad u roon tahay allah baa ka ogway qalbigaaga allah baa ogway marka haddaad dad fiican tihiin oo waalidkood u roonoo wanaagsan alla kuwa tobakemka badan dhaaf kuwa tobakemka badan waxaa lagu tilmaamaa qofka markuu dambaababa toba keena markuu dambila dembi kaa dhici waayi maayo markaa dambaba toba oo had jeer isxusuusan tawaabku waa kaa weyn rabbukum rabbigiina calamu wuxuu ogyahay bimaa fii nufuusikum nafihiinna waxaa ku jira qalbigiina haddii waxun waalidka qalbiga ugu jiro dadka daahirka tusaysaan iyo haddii qalbigiinu fiican yahay wax yar kulayla aada u muujisaan allah baa og in takuunuu haddaad tihiin saalixiina dad fiican oo mu'miniina ah, fa innahu alle kaana wuxuu ahaaday kafuuran kii u dhaafa lilawaabiina kuwa toobakeenka badan oo dembi kasta oo ka dhaca xusuusanoo toobakeena waatisi markii waalidkii sidaa la yidhi aatisi dalqurbaa qaraabada dadka saaxiibka ah, xaqahu xaqiisiisii walmiskiina miskiinkana xaqiisiisii wabna sabiili ka socotadaana xaqiisiisii walaa tubadirha saydhsaydhin tabdiiran saydhsaydhidoo maalku meeluuna u cunamin ha ku bixin waay ayadan waxay tilmaamaysaa waalidkaa markii saa ugu dadaal la yidhi dee qaraabadii kalena ha iloobin weyn oo waalidka keliya ha ku gaabsanin qaraadadii masaakiintii kale waxaad u heli karta si laakiin mubader ha noqonin madader bay soomaalidu tidhaahdaa meel uuna u cunamin ha ku bixinin wey meeshaad ku bixinaysaa meel u cunanta ha ahaato wey marka ayaddu waxay nagu boorinaysaa waalidkiin u dadaala laakiin dadka kalena ha iloobina wey macnihii waaati sii dal qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaa xaqahu xaqiisii uu kugu lahaa qaraaban xaqii qaraabanimada waa nabigu yidhi hooyadaa hooyadaa aabbaha marka siday kuu kala xigaan uga sii bilow iyo wal miskiina miskiin dadka aan waxba haysanin miskiin waxaa la yidhaha miskiin iyo faqiir markii midkood la sheego waa nin wax wax ku filan aan haysanin shaqana aan iyo wabna sabiili dadka socotada oo sahaydu ka go'day walaa tubadir ha saydhsaydhin maalka tabdiiran saydhsaydhin meel uuna ku caboonayn ha ku bixin ina almubadiriina kuwa maal saydhsaydhayaalkii kaanuu waxay ahaadeen ikhwaano shayaaiini shaydaan walaalihii bay noqdeen shaydaan bay shabahaan wa shaydaanu shaydaankuna wuxuu ahaaday kafuura kii uga gaaloobay lirabbihim ikhwaan marka carabiga la yidhaaha walaalnimada aan nasabka ahayn baa ikhwaan lagu jamciyaa ikhwaan walaalnimada nasabkaana ikhwatun baa lagu jamciya marka waxaa la wadaa mubadiriintu shaydaan bay shabahaan shaydaankaa waxunu ka shaqeeya sow qofka mubaderka xoolihiisii waxyaaba aan u cunamay ka shaqeeya waa khatar wey dadka jaadka ku iibsada ka war dadka jaad ku iibsada daroogo isaga waalaysa yuu ku iibsanaya xoolihiisii nadiifta ee xalaasha ahaa daroogu ku iibsanaya bal ka war waa khatar wey ina almubadiriina kuwa saydhsaydha maalka kaanuu waxay ahdeen ikhwaano shayaadiina shaydaanka kuwa shabaha oo la walaala wa kaana shaydaanu shaydaankuna wuxuu yahay kafuuran kii gaalnimo badnaa lirabi rabi ka gaaloon marka mar wixii aad shaydaan kula mid noqon xoolahaagii markaad si xun u khasaariso meelaan u habooneen ku bixsa dee shaydaan walaalkii baa tahay shaydaan wixii la marin jiray unbaana lagu marin way maa tucridanna haddaad ka jeesato nabiyullaahi maxamed ow canhu masaakiinta adoon waxba haynin ibtiqaaa raxmatin raxmad rajaynteed xaalaad ku sugan tahay ama ibtiqaaa raxmatin raxmad dalabkeed xaalaad ku sugan tahay min rabbig rabbiga aad ka dambayso tarjuuha raxmadda aad rajaynayso faqul waxaad ku tidhi allomiya qowlan qowl maysuuran oo fudud ku dhe walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan tii laaban ilaa cunuqika luquntaada saa u xidhan yani bakayl ha noqonin baa lagu leeyahay walaa tabsudha ha fidinin kulal basi oo waxdaysaba ha bixinin oo fataqcudda aada ahaato maluuman ku lala dagaalamo maxsuuran oo sharan oo yani aan tasaruf lahayn waa neefku markuu daalo neefka yaa xasiir layidhaah neefku markuu daalo marka ku daalan baad noqon oon kici karayn aayaddu waxay tilmaamaysaa nabiyullaahi maxamedow haddii adoon waxba haynin ay ku yimaadiin yani tarjuuha min raxmati rabbika aada waad rajaynaysaa waxba ma haysid markaa wey adoon waxba haynin hadday dad masaakiinay ku yimaadaan hadal fudud ha guulguulin walaale markaa waxelaan ku siinayna khayr allah ku siiy waan kuu ducayn sidaasoo kale hadal fudud laakiin hana ka nixinin waxuna ha ku dhihin oo canaanayn war maxaa meesha ku keenay iyo wax lamida ah, ha dhihin marka waxay tilmaamaysaa ibtiqaa raxmatin marka laleeyahay waxba ma haysid wey marka jeedsigu waxaa weeye aadan waxba siin karin wey ee inaad saa uga sii jeedsato maaha midda kale waxaa weeye gacantaada tusaa u laaban o cuntba khaylnimo ha noqonin nin gacantiisu saa u xidhan tahay miyuu wax bixin may saa ha noqoni saana ha noqoni wax walba ha soo bandhigi way marka haddaad saa noqdin maluumantu iyo maxsuurantu waxay kale tahay maluuman bakayl ha noqonin haddii kale waa lagu ceebayne maxsuuran wax walbana ha bixinin waad fadhiisane waad daali saaskay kala daaran yihiin imaa tucridanna haddaad ka jeedsato canhum cani lmasaakiini ibtiqaaa raxmatin raxmad rajaynteed darteed oo min rabbika rabbiga ka hatay raxmadaasoo tarjuuha aada rajaynayso faqul lahum waxaad qawlan qowl maysuure sahlan u dhow ilaahay ku sii kuu ducay markaan hello nagu soo noqo saasoo kale walaa tajcal ha ka yeelin yadaka gacantaada maqluulatan tii ku xidhan ilaa cunuqika luquntaada oo bakayl ha noqonin baa laleeyahay walaa tabsudha ha fidinin fidin oo dhan wax had haysaba soo banaan dhigno ha bixinin oo fatuqcudda aada ahaato maluuman kii lala dagaalamay la ceebeeyo waa markaad bakayl noqoto maxsuuran oo daalan oon waxba tari marka intaad maxsuur noqon lahayd adoo xoolihii kala reebo oo dadka yani markaa baahida badan intaad ka bilowdo haddana dib dambe masaakiinta ku timaado aad halkii ka sii siiso laakiin mar keliya haddaad wada bixiso dhowaan maxaad adig baa isagoo kala noqona nin bakhayla la yidhi wax bixisido dee iyagoo kala noqon bu yidhi wax u siin bui ina rabbaka rabbigaa yabsudu risqa risqiguu ballaadhiyaa liman yashaau qofkuu doono wayaqdiruu ku celidaa liman yashaa innahu alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii xog ogaal u ah bicibaadihi addoomihiisa basiiran oo arka wey ayaddu waxay tilmaamaysaa xoolaha in la bixiyaa faqiir lagu noqon maayo in la haystana xoolo lagu yeelan maayo xoolaha badin mahayaan haddaad haysato haddaad bixisana yarayn maayaan ka risqiga ballaadiya ama yareeya ama badiya waa allah marka saa ogowe haddaad wax bixiso waxbixintana xoolihii kaa yarayn mayso haddaad ceshatana kuu badin mayso ka wax badiyo waxna yareeya waa allah w sidaa ku talab ina rabbaka rabbiga yabsudu risqa risqiguu ballaadiyaa liman yashaa qofkuu doono wayaqdiru wuu ku celiliyaa qofkuu doonana inahu alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii xogogaalo ah bicibaadihi addoomihiisa basiiran u arka marba sida maslaxadu ku jirto yuu ku maamuli xadiis baa wuxuu yahay ilaahay qof buu faqiir ka dhigi wuxuu og yahay qofka aninimadu inay kudhi badan tahay ibri qof alla ani buu ka dhigi hadduu faqiir noqdo inuu diintaba ka tagaa laga yaaba waxaa la yidhaahdaa ee xagga carabta waxaa la yidhaha qofku markuu faqiir noqdo carabta waxaa la midba mid ka xoolo badan ka daaco badan yahay baa la yidhaha hadda run inay tahay ma ogin markuu faqiir noqdo uba ka tegiba masaajidka soomaalidu sidaa bedelkeedu wey ninka faqiirki masaajidada uu badan yahay ka xoolaha le laakiin meelahaas soo meermeeraya walaa <laughs> taqtuluu halaynina awlaadakum caruurtiina khashyata imlaaqin gaajo ka cabsigeed caruurta halaynina naxnu annagaa narsuquhum arsaaqayna caruurta iyo waiyaakum idinkaba ina qatlahum dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khian gaf kabiiran oo weyn allah wuxuu leeyahay caruurta ha iska laynina idinkoo gaajo ka cabsan marka meesha waxaa lasoo hormariyey waxaa lasoo hormariyey naxnu narzuquhum waiyaahum suuratu nacaama naxnu narzuqukum waiyaahum naxnu narzuqukum yaadaa lasoo horreysay taa lasoo horreysay tana caruurtii baa lasoo lasoo meesha narzuquhum caruurtii iyo waiyaakum halkaana narzuqukum iyo waiyaahum waxay ku kala duwan yihiin meeshan caruurta ha laynina la leeyahay faqri ay caruurtu idinku soo kordhiyeen hawlaynina oo faqri ka cabsanaysa meeshaana waxaa weeye faqiir aada idinku faqiirnimo tihiin darteed hawlaynina suuraddaa waxaa weeye faqri idinka idin haya darteed caruurta hawlaynina tanna waxaa weeye faqri caruurtu inay idinku soo kordhiso aad ka yaaban hawlaynina saasay u kala duwan allah wuxuu leeya walaa taqtuluu halaynina carabtuna way leyn jireen caruurta iyo gabdhahiy waxbaa nololin jireen walaa taqtuluu halaynina awlaadakum caruurtiina khashata imlaaqin gaajo ka cabsigeed oo caruurtu inay gaajo idinku soo kordhiso aad ka yaaban tihiin naxnu annagaa narsuquhum arsaaqayna buu alla yidhi iyo waiyaakum idinkaba ina qatlahum dilkoodu kaana wuxuu aday khidan gaf kabiiran oweyn caruurta in la laayo gaajo darteed walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada ha u dhowaanina inahu zinuhu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo wasaaa waxaana xun zinahaasaa xun sabiilan wada ahaan u dhowaanina baa imanina lama ha u dhowaanina yani asbaabtiisa xataa ka fogaada wey meelo dhadhow ha imanina ha u dhowaanina zinada marka zinadu waa faaxisho way xun tahayo nasabkiibaa isku dhex khaldami akhlaaqdii oo dhan baabi dadkii sida xoolahoo kale noqonayaan wey marka gabadh uur leh ma la guursan karaa gabadh si xun u uuraysata ma la guursan kara nabigaa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam beer nin kale leeyahay biyahaaga ha waraabin beer nin kale leeyahay biyahaaga ha waraabin lama guursan karo mamnuuc wey lama guursan karo ninka guursan ama ilmaha ha dhalo ama cid kale ha dhashay lama guursan karo maxaa yeelay ilmahan khalad baa ka iman wuu khaldamay ilmihii ilmahan caruurtaadii kamid ahan baa caruurtaadii kusoo dhex damay laakiin hadda waktigan waxaad joogta waa laisu meeriyaa baa laigu yidhi labada caruurta ee iswaxaysay waa laisu meeriyaa baa waa mamnuuc wey sheekh mamnuuc wey nabiga hadalkiisii biyahaaga beer nin kale ha waraabina waa ka dulgeyni iska ilaali sheekh walaa taqrabu zinaa zinada ha u dhowaanina inahu zinuhu mudakar buu ka cabiray zinadu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo wasaaa wuuna xun yahay sabiila wada ahaan dariiq la qaada ka ugu xun weeye akhlaaqdii oo dhan baa baaba'aysa wey walaa taqtuluuha dilina annafsa naf allatii nafsii xarama allaahu alla uu xaaraam yeelay dilkeeda ilaa bilxaqi in lagu dilo mooyaane waman axad qutila la dilo madluuman isagoo madluuma oo laga gardaran falaa yusrif yuuna ku xadgudbin fi lqatli dilka inahu kaa weligii yahe ninka la dila weligiihi kaana waxaad mansuura ku loo gargaari macnuhu waxaa weeye naf alla dilkeeda xaaraamaya ha dilina laakiin xaq baa lagu dili jaani muxsinihiyo ka ridoobay iyo waa la dilaya kii naf kale isagu bilaash ku dila iyo waa la dili kuwa markii naf aan tasaruf buu leeyahay awood buu leeyahay kaa dilay inuu cafiyo iyo inuu qisaasto iyo inuu diyo ku cafiyo si alla siduu doonuu leeyahay laakiin inuu dilo markay noqoto yuuna si lacu dilana si fiican ha u dilaa laleeyahay wixii uu walaalkii ku dilay qaraabadiisii ku dilay ha ku dilo yuuna silcinin baa laleeyahay marka waxaa lainoogu baaqayaa cafis baa lainoogu baaqaya walaa taqtuluu halaynina ha dilina annafsa naf allatii nafsii xarama allaahu alla xaraam yeelay dilkeeda ilaa bilxaqi in lagu dilo isagu muto mooyaane aani muxsina hadduu yahay naf hadduu bilaash ku dilay hadduu ridoobo kuwaasoo dhan waa la layn waman qutila qofkii la dilo madluuman isagoo laga gardaran yahay faqad jacalnaa waxaan u yeelay sharci ahaan liweliyihi qaraabadiisii kii magtiisa lahaa suldaanan awood uu ku tasarufo siduu doono uu ruuxa ka yeelo qaatilka ah hadduu doono dilo marka markii inay dila ay noqoto falaa yusrif yuuna ku xadgudbin fi lqatli dilka inahu isagu kaana wuxuu ahaaday mansuuran kii loo gargaar dilka yuuna ku xadgudbin kii wax ka dila ku aan ahayn u dilin laba ruux yuuna u dilin cid aan ka qabin yuuna dilin isaga si foolxun yuuna u dilin wakaawa walaa taqrabu way dhacdaa in ruuxii dilay ruuxaan ahayn loo dilo soomaalida aad bay uga dhex dhacdaa nin ragee kaa maxaan ku falin aad bay soomaalida uga dhexdhacnaa walaa taqrabu ha u dhowaanina maallalyatiimi agoonta xoolaheeda ilaa bilatii khisladii mooyaane hiya iyadu fiicnay xataa yabluqa ilaa u gaadho ashuddahu xoogiisa uu gaadho xoogaysto wawfuu oofiya bilcahdi ballanta oofiya wixii ballanaya dadka la gashaan ina alcahda balantu kaana wuxuu aday mas-uulan kii allah wuxuu leeyahay maalka caruurta agoonta ah waa ilmo aabbahood dhintay oo waxu shaqeeyahaynin xoolahooda iska ilaaliya ilaa u dhawaanshay fiicnaa mooyaane dhawaansha waa inaad u dhaqaalayso wey ood u koriso ood isaga iyo caruurta isku koriso markii marka agoonaad gacanta ku hayso suuratu waa inaad isku darsataan raashinka isku meel ku cuntaan wax dhibaataa male wey markii qofka uuna lahayn qofka agoontahay markuuna xoolo haysan inuu ka maarmina ujradiisu ka qaadan wixii maalinta ilaa hadduu xoolahan faraha ka qaado way baaba'ayaan marka ujradiisu ka qaadan si uu xoolahana aynu u baabi'in agoontu waa sida walaa taqrabuu ha u dhowaanina maalilatiima agoonta xoolaheeda ilaa bilkhaslati sifadii mooye allatii khasladii hiya iyadu axsan u fiicnayd oo inaad u dhaqaalaysood u ititibisood u maalgeliso xataa zakada uga bixiso xataa yabluqa ilaa uu gaadho agoonkaasi ashuddahu xoogiisa uu gaadho ou qaan gaadho markaa waa la imtixaani inuu mubeder rashiid yahay yaa la kala imtixaani gacantu in laga gelin maayo markhaatina waa loo keeni waxaa la dhihi inaan xoolahoodii u dhiibay markhaati iga ahaan wawfuu oofiya bilcahdi balantana ofiya dadka bani aadamkaeed walaalihiinaheed balanta la gasheen oofiya ha kaga bixine maxaa yeelay ina alcahda ballantu kaanu waxada mas-uulinkii la isweydiiyo oo qofkii balanta ka baxa qiyaamaha waa loo qabsan wawfulkayla miiskana oofiya oo dhammaystira idaa kiltum markaad miisaysaan wasinuu wax ku miisaana bilqisdaasi miisaan almustaqiimi oo toosan oo dhinacna u janjeedhin isu dheelitiran daalika sidaasaa khayrun khayr badan wa axsanu fiican ta'wiilan xagga yididiilada iyo cidhibta dambe sidaasaa fiican wey tawiilku waa meesha shaygu u iilan doono wey marka miiskaa tadfiif ha samayninaa loo jeeda weylu lilmuafifiin aladiina ida ktaaloo cala naasi yastawfuun markay dadka ka miisanayaana wax weyn bay kaga miisan markay u miisayaana way khasaarinoo wax yar bay ugu miisa sidaa ha yeelinaa layidhi iyo wasanka isu dheeli qisdaasu luqada reer waa miisaanka wey qisdaasku marka mustaqiim waxaa loo leeyahay miisaanku waa inuu isu dheeli yahay oo dhinac uuna culays wadanin wey wawfulkayla miiska oofiya oo dhammaystira idaa kiltum markaad miisaysaan wazinuu miisaana bilqisdaasi miisaan ku miisaan almustaqiim oo toosan oo dheeli tiran dalika sidaasaa khayrun khayr badan inaad saa yeeshaan waaxsanu wanaagsan ta'wiilan xagga yodidiilada iyo dib dambe xidhibta walaa takfu ha raacraaci maa shay laysa laka una kuu sugnaan bihi isaga cilmun cilmi kuugu sugnaana maxaa yeelay ina samca maqalka iyo walbasara aragga iyo qalbiga kullu ulaaika waxaasoo dhan ba kaana wuxuu aday mas-uulan kii laisweydiin canhu xaggiisa walaa tukfu maa laysa laka bi cilm hadal aadan waxba ka ogeyn oo jaahil ka tahay ha dhexgeli hebel baa saa lahaa saas haba la yidhi kanay noqotay waxaa ha shubina oo masle haddii masale lagu weydiiyo adoon ogeyn ha ka jawaabin adoon u cilmi lahayn waa hadalka dadka dhexdiisii fadhi kudiragta saasaa lalahaa hebel baa saa yidhi kanaa saa waxaa iska daaya waxaad hubtaan u ka hadla waay ood ogtihiin xaqiiqadiisa ku hadla wey ta kale waxaa weeye maqalka iyo aragga iyo qalbigaba waa lagu su-aali ma laftoodaa la su-aali ha laftooda laftoodaa la su-aali wixii aada maqalka aada ku ku kasbatay iyo waxaad aragga ku kasbatay waxaad qalbiga ku kasbatay intaba waa lagu su-aali marka maqalka iyo aragga waa la su-aali macnaheedu waxaa weeye waxaad ku kasbatay baa lagu su-aali wey marka waxaad maqasho haddaad intaad been maqasho faafiso haddaad waxaadan hubin intaad aragto faafiso haddaad qalbiga caqiide xun iyo fikrad xun ku qabato waa khatar wey meeshaas walaa takfu ha raacraacin haddaba soconin haddaba gelin haraaraadinin maa shay laysa laka una kuu sugnaanay bihi shaygaa cilmin ogaan aadan waxbaba ka ogeyn qiila waqaala nabigu wuu nahye qiila waqaala waa la yidhi kanuu yidhi hebel baasaal ah waxaas waa la nahye ina asamca maqalka kawdhe walbasara aragii walfu'aada qalbiga kullu ulaaika waxaasoo dhanba kaana wuxuu aday canhu xaggiisa mas-uulan kii oo maqalkaaga maxaad ku kasbatay maxan iyo waxun iyo wax baad ku dhegaysatay araggaaga maxaad ku dhowrtay caqiidadaada iyo qalbigaaga maxaad gelisay walaa tamshi ha soconi fil ardi dhulka dheriisa maraxan adigoo xaragoon inaka adigu hadaad isjabisood kor isu qaadqaado lan takhriqa alarda dhulka dilaacin mayse sid kasta haddaad dhulka dilaacin mayse walan tabluqa aljibaala buurahana gaari mayse dhuulan dheerarkana buuraha ku gaadhi mayso weligaaba kor isu qaad kullu daalika waxaasoo dhani kaana wuxuu aday sayiu xumaantiisu cinda rabbika rabbiga agtiisa makruuhan tii la necab yahay maraxan asal ahaan luqada waa farax maraxantu waa farax marka waa farax kibir adoo intaad isku faraxsan tahay oo adigu isku kalsoon tahay oo aad isu malaysa inaad dad ka taso saa isu qaadqaadoo lugaha dhulka ku garaacdo dhulka miyaad dilaacin may buurahana ma gaadhi karti mid xuno waxaa tahay laba meeloodoo kaadiyaad ka soo baxay wey yaata aad baad uxuntahay wey maxaabadu kibirba kibirka maxaa ka een walaa tamsiha soconi fil ardi dhulka dhexdiisa maraxan xaragoon adoo xaragoon saa isu jajabin ha soconin innaka adigu si kastaba isu qaadqaado lan takhriqa alarda dhulka dilaacin maysa walan tabluqa aljibaala buurahana gaadhi maysa duulan dheerar ku gaadhi maysa korba weligaa isu qaad oo boodboodo si kasta meel ma gaadhaysa sidaadii unbaa tahay kullu daalika waxaasoo dhan ba kaana wuxuu aada sayiu xumaantiisu iyo dembigiisu cinda rabbika rabbiga agtiisa makruuhan kii la necab yahay daalika mima awxaa ilayka rabuka daalikadu waxay ku dhici axkaamtii dhannayd ee lasoo maray walaa tajcal yadaka maqluula walaa taqrabuu walaa tafcaluu walaa tamsi intaasoo dhan bay daalikadu ku dhici daalika axkaamtaa faraha badan ee lagu sheegay mimaa kiibuu ka mid yahay awxaa ugu waxyooday ilayka xaggaaga rabuka rabbiga oo min alxikmati cilmi naafica ah waa xikma waa cilmi naafica daalika cilmigaa lasoo maray ee faraha badani mimaa kiibuu ka mid yahay awxaa ilayka rabuka rabbigaa uu u waxyooday adiga oo min alxikmati cilmi ah walaa tajcal ha yeelin maca allaahi alla maciise ilaahan aakhara kale oo fatulqaa lagugu tuuro bani aadamo fii jahanamo lagugu tuuro maluuman adoo lagula dagaalansanyahy madxuudan lagu dheereeyo lagu eriyo raxmaddii lagaa fogay ilaahan ilaah akhare oo kale oo futulqaan lagugu tuuro haddaad ilaah kala samaysato fii jahanama maluuman adigoo lagula dagaalansan yahay atayta bimaa yulaamu bika wax lagula dagaalamaad keento eedaysana ah madxuuran can iraxma raxmadana laga dheereeyey alla subxana wataala